alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin baabkii u dambeeyey aan ku dhex jirnay yaa sheegaya magaciisa tarjamadiisa haye laa maqsuudka maaha baabka baabka laftiis muxuuha baabu yushrikuuna maa laa yakhluqu shayan an wahum yukhlaquun ayib baabkan iyo abwaabta ka dambeysa iyo ujeedada guuda laga leeyahy waa maxa baynu nidhi haye bayaanu baraahin wa adilati tawxiid waxyaabaha waajibnimada tawxiidka ee baadilnimada shirkiga u daliila in la caddeeyo waxyaabahaasi abwaabta lagu sheegay daliilu tawxiida wa butlaan ishirk daabidka ay hoos imanayaan ee jamcinaya maxa baynu nihi fadal nacam qudraة اlkhaaliqi wa kamaaluhu wa cajzu اlmakhluuqi wa naqsuhu daliilu calى wujubi الtawxiid wa buطlaan الshirk khaaliqa awooddiisa muطlaqa ah iyo sifaadkiisa dhamayska tira inuu ku sifaysan yahay iyo makhluuqa awood daradiisa iyo iyo nuqsaanta xagga sifaadka ee ku sugan waxay daliil u tahay ilaahay in la waxidaa inay waajib tahay in makhluuqa xaalkiisu uu kaa yahay lala wadaajiyaana inuu baail yahay waa min baabi maada baynu nidhi abwaabtani min baabi alistidlaal haye nacam min baabi اlistidlaal bitawxiid الrububiyati calى tawxiid اlcibaada in ilaahay rabbinimadiisa loo deliishado inuu keliyadii cibaado xaq u leeyahay macnuhu waa intaas waana adilada guud ee qur-aanku uu tawxiidka u sheego waajibnimadiisa mid ka mid a in badan bay qur-aan kusoo noq noqotay alistidlaalu birububiyat اllahi calى waxdaaniyatihi fi اlcibaada in ilaahay rabbinimadiisa loo deliishado inuu cibaadada kelidii xaq u leeyahay kitaabkii horena masaladaas way nagu soo martay bal waa acdamu daliil rububiyat اllahi wa acdamu daliili calى uluhiyatihi taasina waxay ka mid tahay waxyaabaa muujinaya calى ahamiyati tawxiid الrububiya masalada duruus horena waan ka dhawaajiyey طalabatu cilmi الtawxiid gaar ahaan tawxiid اlcibaada kutubta ku saabsan ardayda dhigta in badan waxaa laga yaabaa yani tawxiid الrububiya sida uu yahay inaanay u qiimeyn oo qadarkiisa iyo mansiladiisa aanay dejin tawxiid الrububiya waa axadu anwaaci الtawxiid الhalaaث in ilaahay rabbinimadiisa lagu gaar yeelo mar labaadkana waa acdamu daliili calى tawxiid اllahi bاlcibaada waa daliilka u weyn ee tusinaya ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada in lagu gaar yeelaa inay waajib tahay mar saddexaadka bihi yucrafu cadamat اllahi wa kamaaluhu ilaahay rabbinimadiisa haddaad garato ilahay weynidiisaad garanaysa iyo kamaalkiisa walihada culimada qaarkood towxiid اlasmaa wasifaat waxay idhahdaan waa juzء min towxiid الrububiya weyi ila ilaahay wuxuu rabbi ku noqday sifaatulkamaalka uu ku sifaysan yahay ayaa rabbi subxaana wa tacaala yana kamaalkiisu uu ku sugnay dhinaca kale haddii laga eegana ilaahay subxaana wa tacaala rububiyadiisu haddii si yaqiina qalbigaaga ay u gasho ilaahay cadamadiisa iyo maxabadiisa iyo rabbi subxaana wa watacaala kaxishoodkiisa iyo ka haybadaysigiisa ayaa qalbigaaga gelaya wakadalika takuunu shaakira lilahi calaa nicamih ilaahay nicmooyinkiisa tirada badan mid uga mahadnaqa ayaad noqonaysaa waxaanan ku baraarujinayaa alabaة اcilmiga masaaئisha tawxiidka marka laga hadlayo inaanay noqon uun mujaradu masaaئil cilmiya masaail cilmiya oo nadari ah bimacnaa wax la baranaya uun oo aragti ah qofku uu ogaanayo oo cilmi ahaan markaa qofku uu xaasilinayo bal likuli masأalaة min masaa'il اlcaqiida aahaaru maslakiya masale kastoo kamida masaaisha caqiidadu qofka muslimkaa saameyn iyo raad bay ku leedahay yanaa noloshiisa iyo habdhaqankiisa marka ayu aaya oo ayu xadiid fii baabi اlcaqiidati aw الtawxiid dhinacaana inaad ka egto weyi sidaasaad cilmigan caqiidadaad dhiganayso iimaanaad kaga ziyaadsanaysa oo ilaahay cadamadiisa iyo weynadiisu qalbigaaga ay ku gelaysa oo istislaamuka wanqiyaaduka lilaahi tabaaraka watacaala qawi uu noqonaya inaad ilaahay isu dhiibto oo aad rabbi subxaana watacaala u hogaansanto sidaasuu cilmigani kuugu ziyaadinayaa khushuuc sidaasuu akhlaaqdaada iyo habdhaqankaaga uu ku saxaya cilmigani ayib daliilka saddexaad ayuu darsigeenu ka bilaabmayaa addaliilu athalith wa fi saxiixi waxaa ku sugan buu yihi musanifku can anasin laga wariyey qaala inuu yihi anas shuja nabiyu salى اllahu alayh wasalam nebiga ayaa la dakray yowma uxudin yowma gaswati uxudin maalinkii dagaalkii uxud wakusirat waa la jabiyey rabaaciyatuhu dhooshiisana waa la jebiyey faqaala wuxu uhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam kayfa yuflixu siday u liibaanayaan macanaa baciidun an yuflixu waa arrin aada u fog inay liibaanan liibaanaan qowmun qowm qowmkaasoo shajuu dakray nebiyahum nebigoodii oo xaq ugu yeedhaya fanasalat waxaa soo degtay aayadda ay ku jirto laysa laka kuuma sugna nebi maxamed oo min alamri arrinka khalqiga xaggiisa kaagama sugna shay-un waxna kaagama sugna wax yar wax badantoona kuma lihin khalqiga iyo tasarufkooda hidaayadooda iyo dalaalkooda iyo jannada inay galaan iyo naarta inay galaan hada laysa lak arrin adiga kuu taallo oo aada awooddeeda leedahay maaha inay khasaaraan iyo inay inay aflaxaan adiga waajibkaagu waa balliq maa unzila ilayka min rabbik waxyiga lagugu soo dejiyey dadka inaad gaadhsiiso waayo fi صaxiix wa fi صaxiix maxaa looga jeedaa maynu wa fi صaxiix ya fi bukhaari wa muslim ama fi axadihima ama fi اlxadiiثi marka halkan wa fi صaxiix ay fi صaxiix الbukhaari weeye xadiidka bukhaari baa soo saaray fi صaxiixihi mucalaqa isagoo markaa sanadkiisu uu go-an yahay wa akhrajahu muslimu fi صaxiixihi mawsuula imaam muslimna صaxiixiisu kusoo saaray isagoo mawsuula marka fi صaxiix fi saxiix bukhaari wa muslim wey shuja ashaju waa aljurxu fi الra'si wاlwajhi khaasatan aljurxu fi الra'si wاlwajhi khaasatan nabarada madaxa iyo wejiga ku dhaca ayaa ashaju la idhaahdaa saasuu tasriixiyey غayru waaxidi min aimati اluga waana an yadribahu bishayin fayashuqa jildahu oo qofka in wax lagu dhufto ama isaguba dee meel uu duqeeyo dabeetana diirka madaxa ama wejigu uu dilaaco uma اstucmila fi gayrihi min alacdaa buu ihi ibn اlahiir fi الnihaaya ashaju asal ahaan waxaa le dakarka ama nabarada madaxa iyo wejiga ku dhaca lakiin xubnaha kalena waa loo isticmaalay buuri riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku yimi ana shaja kana fi wajhi الnabiyi salى الlahu alيه wasalam dakarkaasi inuu nebiga madaxa ka wejiga ka gaadhay yowma uxud waa yowma gaswati uxud uxudna waa jabl macruuf oo dagaalkaasi agtiisa uu ka dhacay wahuwa fi shimaali اlmadiina magaalada madiine dhinaceeda waqooyi ayuu ku yaalaa magaaladuna hadda way gaadhay bal way dhaaftay xagga waqooyi buurta uxud qeyb magaalada madiine kamida ayaa xigto waxa weeyaan ku taalla waana buurtii nebigu yihi uxud jabalun yuxibuna wa nuxibuhu buur nebiga calayh isalatu salaam jecel bahay wakusirat rabaaciyatuhu arabaaciya bifatxi ra baa la akrinaya wa asinu alatii tali haniya min kuli jaanibi walil arbacu rabaaciyaat waa iliga waxa weeyaan ku xiga foolka ee foolka iyo micida udhaxeeya soomaaligana dhool baa la idhaahdaa waa micida iyo foolka ayuu udhaxeeya qof walibana afar buu afar dhoolood buu leeyahay sidoo afar miciyood iyo afar fool waxa weeyaan wuu leeyahay nabiga aleyh salaatu wasalaam iligiisaasi meesha kama wada bixin wainamaa kusira bacduha qeyb baa markaa ka jabtay oo ka fallidhantay wاlkasr huna wa isaalaة shayi minha walaysa qalcaha min asliha oo wax kamida baa meesha ka baxay iligaaba nebiga waa laga wada riday macnuhu maaha waxaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam iligaa ka jebiyey cutba ibn abi waqaas ninkii la odhan jiray inaan iliga nebigu aanu meesha ka wada bixin culimada sheegtay waxaa kamida ibn xajar fi fatxi اlbari fadahaba minha falqat walam tuqlca min asliha buuri yacanaa fallidhi baa ka jabay laakiin lama wada fujin iligaas qoomkaasi waxay sameeyeen intaasoo qura ma ahayn bal waxay isku dayeen nebiga alayh الsalatu wasalaam dilaan waxay laayeen sabciina min saxaabati rasuuli illah oo ay qaraabo ahaayeen in badan oo kamid a weliba si xun oo waxshinimaabay u dileen qaarkood oo waxay ku sameeyeen tamthiil bakti wareen sida xamze oo kale marka arrintaasi nebiga calayh isalatu salaam ay ku cuslaatay marka istabcada falaaxa haaulaa yacanaa kuwaa inuu ilaahay hanuunka waafajiyo ayuu nebigu calayh isalatu salaam baciidsaday oo arrintaasaa wax fog la noqotay markaasuu yihi kayfa yuflixu qowmun shajuu nebiyahu istifhaamtuna waa istifhaam inkaariya wey almuraadna waa alistibcaad kana nabiya istabcad alfalaax wاtawfiiqa lilhidaaya kuwaasi inay guuleystaan addunya aakhiro oo hanuun la waafajiyo ayuu istibcaaday nebigu alayh isalaatu wasalaam markay waxaa sameeyeen deetana ilaahay wuxuu kusoo dejiyey aayadda qur-aanka laysa laka min alamri shay fanazlat waa siiqat min asiiq اlmustacmala cinda صaxaaba fi bayaani sababi nuzuul inay qiso ama arrin sheegaan deetana ay hahdeen fanaزlat waa siiqay saxaabadu u isticmaali jireen sababu nuzuulka caddayntiisa marka istadraka allahu calى nabiyihi biqowlihi laysa laka min alamri shay markuu nebigu yihi kayfa yuflixu qowm shajuu nabiyahum rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markuu intaa yihi ilaahay wuxuu hadalkiisaa ka daba keenay laysa laka min alamri shay ay laysa ilayka ya muxamed min shaأni اlkhalq arrinka khalqiga aduu waxba kuma lihid iyo maamulkiisa ka hidaayatihim wa idlaalihim wa cadaabihim wa cawaaqibi umuurihim shaqo kuma lihid adigu aladii yatasarafu fi lkown waayo ee addoomaha nicamka adduunye siinaya ama ka qadinaya ama ka qaadaya ka masaa'ibta iyo dhibaatooyinka u qadaraya u keenaya ka qaarkood hanuuninaya qaarkoodna luminaya qaarkood cadaabaya qaarkood caaqibadooda ka dhigaya caaqiba xasana qaarkood caaqibada caaqiba sayi-a ka dhigaya waa kuma waa allah subxana wa tacala inamaa amruhum ilaya buu leey ilahay arrinkooda anaa iskale wاlqadaءu fiihim biyadii duna gayri xukumkooduna aanu gacantay ugu jira laa yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlأrض wجه dilaalaة الxadiiث calى maqsuud اlbaab waa min wajhayn oo baabka dib u xusuusan muxuu ka hadlayey yaعni cajز الmakhluuq wa naqsuhu inuu daliilu yahay waajibnimada towxiidka iyo baadilnimada shirkiga sidee baa ilaahay loola wadaajin karaa mid isaguba taagdarro ku sifaysan iyo sifaatulkamaal inaanay u dhammaystirnayn marka ilaahay subxana wa tacaala yaani sifaatkiisa la garab dhigo sifaadka makhluuqu ay noqonayaan sifaatu naqsin si kastoo marka makhluuqaadka loo eego sifaatkiisu sifaatu kamaal ay u yihiin marka wejiga koowaad waxa weeye cadamu qudrati الnabiyi calى dafci darari can nafsi nebi maxamed alayh الsalatu salaam sooma garanaysaa isagoo nool oo soo taagan ayaa naftiisa dhibka aanu ka difaaci karin aanu ka celin karin oo ma kaana calى kuli shayin qadiir wax walba mid awooda ma ahayn wa fii gaswati uxud xayثu shuja ra'suhu wakusirat rabaaciyatu waqutila kaiiru min asxaabi isagoo dhex jooga nebiga alay slat slam saxaabadiisii in badanoo kamida waa la dilay in badanoo kamidana waa la dhaawacay hadduu nebigu awood u leeyahay inuu naftiisa dhibka ka celiyo saxaabadiisa inuu ka celiyo ma u malaynaysa arrinta noocaasa inuu ka baaqsan lahaa hada daliil calى maada anahu laa ymliku nafca wاdur waxtar iyo waxyeelo midnaba isagu inaanu hayn arrimahaas ay ilaahay subxana watacaala gacanta ugu jiraan marka isagoo dhintay bal ka waran kayfa yamliku nafca wadur siduu waxtar iyo waxyeelo isagu mid haya u noqon karaa markuu noolaaba aanu hayn sideebaa isaga loo weydiisan karaa kashfu lkurubaat waxyaabaha markaa kurbooyinka iyo dhibaatooyinka addoomaha inuu ka dulqaado see looga bari karaa yaana waa arrin caqliga saxdi uu diidayo intaa nusuus iyo adilaba aan la gaadhin النبي عليه الصلa sلام kاna ymرض وkاna yجuuع وkاna يuصiibه الbrd وجurixa النبي عليه الصلاaة وaسلاaم في غaزوة أحد وkذalika نبga عليه صل صxaabadiisa dhibaatooyin baa ku dhacayey kaana تصiibهm المصائب qaarkood baa la dilayay qaar baa la dhaawacayay qaar baa xanuun ku dhacayay qaar baa gaajaysnaa فhal kaana النبي عليه الصلاaة وaسلاaم يدفع أو يkشhiف hadihi اlumuur can nafsi aw can gayri fi xayaatih arrimaha miyuu naftiisa ka difaaci jiray nebigu awood u lahay inuu ka difaaco hadday dhacaanna miyuu iska dulqaadi jiray cid kale miyuu sidaa u samayn jiray nebigu alay slatu slam saxaabadu miyay nebiga u tegi jireen ku odhan jiray abaarta naga dulqaad xanuunka naga shaafi abadan waxay odhan jireen ilaahay noo bari xataa acraabuhum kaanuu calى alfiطr الsaliima almuwaafiqa litowxiid se anas wariyey kama fi saxiixeyn caraabigii nebiga oo khudbadaynaya masaajidka soo galay miyuu nebiga alayh الsalatu salaam ku yihi roob noo keen abada xataa lam yatawasal bidati الnabiyi wajaahihi nebiga daatadiis iyo jaahis xataa ilaahay kumu baryin oo ugumu taqarubin bal wuxuu yihi intuu ka sheekeeyey dhibaatada taagan ayaa wuxuu yihi fadcu llaha an yasqiina ilaahay noo weydi inuu roob noo keeno rasuulka alayh الsalatu slam oo dhintay maxaad malaynaysa arrintaas waxay u daliil u tahay ana nabiya laa yastaxiqu shaya min alcibaada shay cibaadaha nebigu inaanu xaqu lahayn bal aladii yastaxiqu اlcibaada waa man biyadihi اlamru ka cibaadada xaqa uli waa ka arrimuhu ay gacantiisa ku jiraan wejiga labaad waxa weeye ikhbaar اllahi biana nabiyahu laysa lahu min shani اkhalqi shay dad baa leh nebigii oo dhintay ayaa roob keenaya abaar naga dulqaadaya caafimaad keenaya nasri iyo guul keenaya barwaaqo keenaya ilaahayna wuxuu hi laysa laka min alamri shay wuxuu inoogu warramay inoo sheegay arrinka khalqiga nebigu inaan waxba ku lahayn laysa lahu tasaruf fii shu'uuni اlkhalq inamaa dalika lilah arrinkaa ilahay un iska le yacnaa wixii qudrat ka baxsan nebigu calayh الsalaatu wasalaam shaqo kumuu lahayn qudradiisu qudraة اmakhluuq ayay ahayd qudraة اmakhluuqna waa intaa daahirka ee muuqata haddaad aragto qof wax qarsoon sheegayo le qofkan sir baa ku jirta awoodo qarsoon buu leeyahay haadi waa dacwa shayطaaniya iska ilaali waxaan aada iyo aada uga helay nin ree hargeysaay oo ka hadlaya shayaadiin iyo wax mar duufsaday inaad aragteen baa laga yaabaa youtube-ka ku jira hadal hadal xataa ay baraarujiyey buui ninkaas jaza llahu khayr wuxuu ihi insaanku waa insaanu waa intaa inoo muuqata un buui kuu doonayaba ha noqde haddii insaanka wax qarsoon lagugu sheego ha rumaysan buu ihi o ha dhegeysan waxyaaba aan insaanada kale aanay qaban oo aanay awoodin yacanaa mid awoodaa ma jiro qudradoodu saas aya ayaa maxduud ay u tahay ilahay wuxu uhi bal lilaahi اlamru jamiica taasina waxay daliilu timar haddii arrinka khalqigu ilaahay un gacanta ugu jiro ilaa ku tasarufaya weye inuu allahaasi cibaado xaqu leeyihi makhluuq lagu tasarufayaana inaanu cibaado xaqu lahayn wixii dhiba wixii nafciyana in allahaasu la weydiisto wixii dhibana inuu difaaco wixii dhacayna uu rafciyu kor yeelo isaga laga baryo in badan bay qur-aan kusoo noqnoqotay aayado cadaynaya tsriixinaya bana rasuula اllahi laa ymliku linafsi walaa ligayrihi jalba nafci walaa dafca dur xaggee awliya joogaan rasuulkii ilaahay buu ilaahay qur-aanka si cad ugu sheegaya si cad in aanu nafcina dadka u hayn isagu duri iyo dhibna aanu u keeni karin kana difaaci karin hadduu ku dhacana aanu ka dulqaadi karin ma asraxa qowl اllahi taعaalى qul laa amliku linafsii nafca walaa dara cid kala daay waxaad tiraa nebi maxamedow naftayda waxtarna uma hayo waxyeelana kama difaaci karo ilaa maa shaa allah walow kuntu aclamu lgeyba lastakartu min alkhayr eybna ma ogi haddaan ogaan laha khayrkaan badsan lahaa wamaa masaniya suu dhibna ima gaadheen in ana ilaa nadiiru mubashiru liqowmi yuuminuun waata ujeedada rasuulka loo soo diray waa dadka inuu u bushaareeyo inuu u digo ma in la bariyo in sifaadki ilaahay lagu sifeeya ma waqaala tacaala isagoo nebi maxamed la hadlaya qul inii laa amliku lakum dara walaa rashada waxaad ku tiraa nebi maxamed o dadka anigu dhib iyo dheeftoona idinma hayo qul inii lan yujiiranii min allahi axad walan ajida min dunihi multaxada adaliil الraabic wa fiihi ay wa fi الصaxiix damiirku صaxiix hore u sheegay buu noqonaya can ibni cumara laga wariyey radi allahu canhuma anahu samica inuu maqlay rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam oo yaquulu la idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa kor uga qaado min arukuuc rukuucda markuu ka tooso fi اrakcati اlakhiira ragcadda dambe min alfajri xaalo ragcaddaa dambe salaada subaxay ka mid tahy allaahuma leh yaa allahu ilcan naxariistaada ka fogee fulaana wa fulaana hebel iyo hebel bacdama yaquulu intuu idhaahdo kadib kadib samic allahu liman xamida rabbana walaka alxamd faanzla allahu ilaah wuxuu soo dejiyey laysa laka min almri shay wa fii riwaayati yadcuu wuxuu habaarayey raxmadda ilaahay inay ka qadaan uu ku habaariyey calى safwan ibni umaya wasuhayl bni camrin alxaariث ibni hishaam fanazlat waxaa soo degtay laysa laka min almri shay wa fiihi wuxuu uga jeedaa fi صaxiix ay fi صaxiixi الbukhaari wa fi صaxiixi muslim labaduba xadiidka way wariyeen bukhaari baa wariyey min xadiiث ibni cumar wahuwa fi صaxiixi muslim min xadiiث abi hurayra wa fii riwaayati hadihi الriwaaya ee yadcuu calى safar bn umaya ay ku jirta fi صaxiixi الbukhaari bay ku jirtaa iyadoo mucalaqa yaani iyadoo bilaa sanada waxaana iyadoo mawsuuloo sanadkeedu xidhiidhsan yahay wariye alimaamu axmed raximah اllah fi musnadi min طariiqi cabd llahi bni caqiil wالtirmidiyu fi sunanihi min طariiqi axmed ibn bashiir wجه dilaalة hada الxadiiث calى maqsuud اlbab laba weji buu xadiidkani maqsuudka inaga tusinaya oo ah cajز الmakhluuq wa naqsuhu inuu daliilu yahay inaanu cibaadada xaq u lahayn ilahay in la waxido inay waajib tahay yanaa inuu tusinayo wejiga koowaad waxa wey ana cadama qudraة الnabiyi calى dafci shari haulaa can nafsi وasxaabi واktifaaئihi bالducaaءi عalayhim daliilu calى anahu laa ymliku nafca walaa dara linafsihi fadla can gayrihi nebigu inaanu awood u lahayn kuwaa sharkooda kuwaa u habaarayay sharkooda iyo dhibkooda inuu naftiisa ka difaaco saxaabadiisa inuu ka difaaco oo uu ku kaaftoomay uun inuu habaaro waxay daliilu tahay inaanu nafci iyo duri isagu aanu naftiisa u hayn cid kala daaya marka rasuulka alayh isalaatu wasalaam lama weydiisan karo nafci ka baxsan qudrada makhluuqaadka ee la yaqaan dari darun ama durun iyo dhib makhluuqaadku aanay difaaci karinna isaga lagama magan geli karo inuu rafciyana lama weydiisan karo inaanu cibaadana xaq u lahayn bay tusinaysa oo inamaa yastaxiqu اcibaadata man yamliku الnafca wالdur ama man laa ymliku الnafca wالdura falaa yastaxiqu shaya min اlcibaada saynu in badan aynu ku celcelinay adiladuna ay tusisay waayo markaasa waxay ku odhanayaan awliyaa jirta dadka waxyeelo u geysata waxyeelo yaana sifo qarsoon ay ku geysanayaan oo idinkoon meelba wada joogin buu dhulka kula jaraya ama intuu kor kuu qaadu dabeelaha ku raacinaya ama buuruhu kaa tuurayaa gacantiisaa meel fog kaasoo gaadhaysa bay ku odhanayaan sheekh nebi maxamedna alayh الsalatu asalaam xaalkiisi baad aragta fakayfa bigayrihi الثاني أن qwl الlahi lahu hadalka ilahay ku ui nabiga laysa laka min اlamri shay faxajabahu can اlxukm xajbuhu can اlxukmi dhe calى اlkhalq hidaayata وضalaala وcadaaba وraxma diidmada ilahay nebiga u diiday inuu khalqiga xukmo hahdo hebel wuu lumayaa lama hanuuninayo hebella wuu hanuunsanaanayaa lumi maayo hebel cadaabka ilaahay iyo naartiisu gelaya hebella jannadu gelaya waa laga xajbiyey taas laga xijaabay wamancu min atasaruf fi cawaaqib umuurihim iyo diidmada loo diiday cidhibtooda dambe rasuulku inuu ku tasarufo uhaa kaa ilaahay hanuunin maayo ka waa labada arimood xajbiga iyo mancigaasiba waa daliilu calى anahu laa yastaxiqu shaya min cibaada mar haddaanu arrinkii khalqiga waxba ku lahayn xataa ehm, hadalladan oo kale ka yidhaahda loo diiday waxa daliilta inaanu cibaado xaq u lahayn waayo cibaadada waxaa xaq u leh man yamliku nafca wاdura wayatasarafu fi اlkhalq taasina sifadii rasuulka maaha waxaa kaloo xadiida ku jirta ehm, mas'alo fiqi ah isku baraarujinayno masaladaas waxa weeye culimadu isku khilaafaan imaamku samع الlah لmaن xamida iyo rabana walaka الxamdu labadaba mi wada odhanaya mise samع الlahu لmaن xamida ayuunba odhanaya maamuumkuna rabana walaka الxamdu unba ohanaya sida صaxiix waxa weeye imaamka iyo maamuumku waa inay labadaba jamcinayaan xadiidkanna taas daliil buu yihi baعda ma yaqulu samع الlahu لmaن xamida rabana walaka الxamd labadaba rasuulku عalيه الsلatu sلام wuu wada odhanayay ama xadiidka kale culimada qaar ay u deliishadaan inuu imaam maamuumku rabbana walaka alxamdun odhanayo imaamkuna samica allahu liman xamida oo odhanaya faida qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd xadiidkaasi umuu iman libayaani ma yaquluhu اlimaamu wاlma'muum inuu caddeeyo imaamka iyo maamuumku waxay odhanayaan wainama jaءa libayaani wujuubi اlئtimaam in imaamka lagu daydo oo afcaashii salaada lagala dambeeyo oo aan lagala hormarin intaa inuu caddeeyaabuu xadiidkaasi u yimi oo markuu imaamku samica allahu liman xamida yidhaahdo manaa adna samica allahu liman xamida waad odhanaysaa mar baad wada odhanaysaa wayaan macnaheedu samica allahu liman xamidiisa dabadeedna rabbana walaka alxamdu baad odhanaysaa waayo hal masalo oo la xidhiidha sababu nuzuulka masaladaas waxa weeye daahiru hadihi الriwaaya waa maxay waa in qowl اlahi tacala laysa laka min اlamri shay sababu nuzuulkeedu uu yahay qowlka nebigu alayه الsalaatu wasalaam uu yihi ducada nebigu uu ku duceeyey uu ku habaaray kuwa gaalada saama riwayaddani saasay tilmaamaysa markuu nebigu habaaray alayh الsalaatu wasalaam u yihi allahuma alcan Eh, fulan ibnu fulan ayaa laysa laka min alamri shay ay kusoo degtay buu leeyahy fulan ibnu fulankuna waa raggaa meesha ku xusan weyey xadiidkii horena maxaa nagu soo maray laysa laka min alamri shay sabab nuzuulkeedu inuu yahay eh, laysa laka min alamri shay sabab nuzuulkeedu inuu yahay ghaswatu uxud markii nebiga la dhibay inuu yihi kayfa yuflixu qowm shajuu nebiyahu say u liibaanayaan qowm nebigoodii dakray macnaa waa baciid inuu ilaahay kuwaasi hanuuniyo marka laba sabab nuzuul oo kala duwan ayaa labada xadiid ay aayadda u kala sheegeen ishkaalkaa maxaa lagaga jawaabaya waxaa lagaga jawaabaya in la idhaahdo labada dhacdaba sabab bay u ahaayeen nuzuul اlaaya oo sababu nuزuulku qad yatacadad waxaa dhici karta nuزuul اaaya akar min sabab inuu leeyahy marka labaduba habaarka nebiga iyo qowlkiisaa hore ee fii غaswati uxud uu yihi kayfa yuflixu qowm shadu nabiyu labaduba sababu nuزuul ba aada weyn laakin waxaa la isweydiin karaa labada dhacdo way kala dembeeyeen markaa see loo odhan karaa dhacdada hore ee ghaswatu uxud ku saabsan markay dhacday bay aayaddu soo degtay mar labaad bay soo degtay haddana dhacdadan dambena ay kusoo degtay ma ujeeddadu saa maha qowlka saxaabigu uu leeyay markuu nebigu yihi kayfa yuflixu qowmun ba fanazalat laysa laka min alamri shay laga qaadan maayo oo sariix kuma aha in markii nebigu hadalkaa uu yidhiba inay aayaddu soo degtay oo sababta iyo nusuulku wakti ahaan way kala dambeyn karaan sababta iyo iyo nusuul aaya wakti ahaan way kala dambeyn karaan markaa taasi sabab bay ahayd laakiin markii ay dhacdayba aayaddu may soo degin ee tan dambe ee adducaa calaa hawlaa markay dhacdayba aayaddu soo degtay waxay ku soo degteena tan dambe oo qura maaha waa ta hore iyo ta dambe labadaba culimada saa tasriixisa waxaa ka mid a ah xaafid ibnu xajar raximah llahu fatxulbaariga labada xadiisaasi ayuu ku jamciyey juska sideedaad saxda laba boqol iyo lix iyo labaatan ama inay aayaddani kusoo degtay fi qisati riclin wa dakwaan arrinta noocaasi iyadu waa daciif weeye oo arrin sugnaatay maaha hadda muslim baa wariyey taa lafteeda laakiin waa mudraj bay yidhahdeen culimadu fii riwaayati muslim culimada saa sheegtay ibnu xajar baa ka mid a dalika shaykhuna alwaadici raximah llahu tacala kitaab bu la ihaahdo asaxiix اlmusnad min asbaabi nuzuul wuxuu kitaabka kusoo naqilay tadciifka ibnu xajar uu daciifiyey riwaayaadka muslim ku jira ee tilmaamaya in laysa laka min alamri shay ay kusoo degtay fii qisati riclin wadhakwaan kadibna iqraar buu ku sameeyey adaliil اkhamis wa fiihi ay wa fi صaxiixi can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaama rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay baa istaagay xiina unzila caleyh markii lagu soo dejiyey waandir udig cashiirataka qabiiladaada alaqrabiina kuu dhow qaala wuxuu hi yaa macshar quraysh qurayshay jamaacadii qureysheeday aw kelimatan buu yihi naxwahaa yaa macshar quraysh yanaa ku dhow oo la macnaa ishtaruu anfusakum nafihina badbaadiya ee anqiduu anfusakum laa agni cankum idinka tari maayo min allahi ilahi xaggiisa shay waxba idinka tari maayo ya cabaas ibn cabdilmualib laa agni canka min allahi a ya safiyata camata rasuuli اllah laa ugni ya safiya ya safiyata camata rasuuli اllah laa ugni canki min allahi shaya ya faima binta muxamed saliini i weydiisa min maali xoolahayga maa shiiti waxaad doonto laa uni kaa tari maayo canki adiga min allahi ilah xaggiisa shay wa fiihi ay fi صaxiixi weeye waana saxiix bukhaari wa muslim riwaayad muslimna waxaa ku xusan anahu dacaa quraysha inuu nebigu quraysh u yeedhay oo ay isu soo urureen facama wakhasa oo si guud iyo si gaaraba nebigu uula hadlay oo qabiilo qabiilo marka hore quraysh ahaan wuu ula hadlay kadibna qabiilo qabiilo kadibna qof qof ya bani kacb ibn luayin anqiduu anfusakum min annaar ya bani mura ibni kacbin anqiduu anfusakum min annaar ya bani cabdishamsin anqiduu anfusakum min annaar ya bani cabdi manaaf anfusakum min annaar ya bani haashim anqiduu anfusakum min annaar ya bani cabdilmualib anqiduu anfusakum min annaar ya faatima anqidii nafsaki min annaar fainii laa amliku lakum min allahi shaya ya macshar quraysh almacshar fii lugati اlcarab waa aljamacatu min annaas jamaacada kooxda dadkaabaa macshar la ihahda marka waxay ka dhigantahay nabigu inu hi ya jamaacata quraysh waayahay ishtaruu anfusakum macnaheedu waa maxay aw kelimata naxwa horta ay aw qaala cibaarata qariibata min cibaarati ya macshara quraysh weedhaa weedh ku dhow buuhi sida yaa jamaacata quraysh oo kale inuu yihi wa hada daliil calى diqaة الruwaat fi naqli alfaad الnabiyi salى الlahu alيه wasalam yani alfaadda siday aada ugu ilaalin jireen markay xadiidka warinayaan ayay daliil u tahy ishtaruu anfusakum ay anqiduu anfusakum naftiina badbaadiya qofka naftiisa iibsadaa tusaalahaan cadow baa qabsaday waa la qafaashay deetana xooluu iska bixiyey naftiisiibuu furtay dee naftiisii halaagiibuu ka badbaadiyey soo ma marka ishtaruu anfusakum ee anqiduu anfusakum weyaan macnuhu marka nin wuxuu ku dhiirigelaya inay u degdegaan naftooda cadaabka ilahay inay ka badbaadiyaan oo ay kaga badbaadiyaan biliimaani wاtawxiid wa tarki الshirki wاlmacaasi wa ficli طaacati اllahi warasuulih laa ugni cankum min allahi shaya ay laa amliku lakum nafca walaa dara waxna idinma tari karo waxyeelana idinkama celin karo mid idinku dhacdayna idinkama dulqaadi karo yani qudr qudratii waa qudrat lmakhluuq awooddeydu waa awoodda makhluuqa awood awoodda makhluuqa ka baxsan anigu ma lihi intaa uu makhluuq qaban kara ayaan qaban kara wayaan macnu wاnafcu wاduru biyad اllah aladi yatasaraf fi اlkown wayudabiru umuur اlkhalq wa hada caam fi axwaali الnabiy alayh الsalatu slam anahu laa yamliku nafca walaa dara waa caam markuu noolaa iyo markuu dhintayba haddii la idhaahdo sooka shafaacada nebigu alayh isalaatu wasalaam le ee la siiyey waxaan leenahay shafaacada nebigu ma laha ilaahay baa leh qul lilahi shafaacatu jamiica walaa yashfacu nabiyu ila biidn illah xataa iyadoo loo sheegay inuu shafeece qaadi doono iska shafeece qaadi maayo ilaa ilaahay subxaana watacaala uu ufasaxo marka macnaha xadiidku waxa weeye ana nabiya laa yamliku shay-an binafsi wuxuu iski u leeyahay ma jiro walaa yuqni can axadin binafsi axadna waxba uma tari karo iski waxba uguma tari karo walaysa lahu qudrat khaarijat can qudrati اlbashar awood awoodda basharka ka baxsanna ma laha cabbaas oo nebiga adeerkiiyo safiya oo edadii iyo faatima oo inantiisii ayuu nebigu si gaara ah u sheegay iyagoo mida ah qurayshtii uu sheegay waa likownihim aqrab annaasi iley waa kuwii dadka ugu dhowaa markaa nebigu wuxuu taakiidinayaa qadiyadda ah inaanu dadka waxtar iyo waxyeelo midna isagu u haynin mar haddii uu sheegay dadka kuwii ugu dhowaa inaanu hayn salini min maali maa shiti macnaheed waa waa qudrat lmakhluuq bay kamid xoolahayga haddaad wax kamida i weydiisato maanaa wax daakil taxta qudrat lmakhluuqa haddaad iweydiisato oon qaadir ku ahay isaga waan kuu qaban karaa laa ugni cankum min allahi shay-anna ay ma kaana khaarija can qudrati lbashar wixii awooda basharka ka baxsan aan waxba kama tari karo waayo wixii awooda basharka ka baxsan ee nafci ah ama dhib la difaacay waa min khasaais illaah waxyaaba ilaahay uu la gaarkaya cidda sheegataana sifadii ilahay bay sheegatay yaa faaima yaa faaimata iyo yaa faaimatu yaa safiya yaa safiyatu labadu waa jaa oo faaim iyo safiya cabaas waxaa banaan damuha yaa cabaasu yaa faaimatu yaa safiyatu annasbuna wuu ku banaayey oo yaa faatimata iyo yaa safiyata iyo yaa cabaasa wanasbu afsax wa in la nasbiyaa fasiixsan oo mashhuursan amaa binta yaa faatima binta muxammadin nasbi un baa ku banaan laa gayruhu yaa faatima binti muxammadin la odhan maayo wجه dilaalة الxadيiث عalى maqsud الbاb wma ma fiihi min تصrيح النabiyi بأnhu la yغني can الnaasi شhayئa xatى أqرbhm إlayh waa waxa uu nebigu cadeeyey waa xadiis ku sugan oo inuu nebigu si cad u sheegay inaanu dadka waxba ku tarahayn laa أغني cankum شhayئa xataa dadka kuwii ugu dhowaa an cadaabka ilahay idinkama badbaadin karo janno idinma geyn karo wax ka baxsan qudraة اmakhluuq idinma tari karo marka mar hadduu saaya see loo baryaya oo loo weydiisanaya jalba nafcin ama dafca durin markuu noolaaba aanu awoodeyn markuu dhintay see looga baryaya mar hadday sifadiisuba tan tahay oo aanu sifaadkii rabi ee sifaatulkamaalka aanu lahayn kayfa yastaxiqu lcibaad su cibaado xaq ugu yeelanaya waida kana hada fi xaali nabiy fakayfa bixaali gayri min albashar duxaalka nebigu sida aha bashar kale maxaad malaynaysa ka laabta garaaciya la soo taagan ka waran yani anaa wax idiin tari kara anaa wax idiin qabanaya ilaa qaarkood ay ka gaadhsiiyeen yanaa atbaacdayda oo dhan yowma alqiyaama dhabarkaan saaraya jidka siraad anaa dhaafinaya anaa markaa sidaa jannada ku geynaya qaarkoodna khalqigii khalqigiiba quraanjoo kale ay ka dhigeen iyagoo awliyanimo sheeganayo yidhaahdeen halkaa koofiyadayda hoosteedaan ku guraya atbaacda oo dhan <laughs> oo quraanjooyin bay noqdeen soo dee tana saasaan jidka siraad ugagala tallaabayaa kula oo aan jannada ku geynaya nebi maxamedna wuxuu ku leeyahay inantiisi faatima binta muxamedin laa ugni canki min allahi shay-an al aduuba labada arrimood isgarab dhig waxay daliil cad u tahay inxiraafka caqadiga ee dadka galay markaasa weliba waxaa la yaabla iyagoo inxiraafka noocaasi dadkii u galay ayaa haddana waxay la yaaban yihiin dadkii lahaa war caqiidadiina sax oo caqiidada kitaabka iyo sunnaha ku cad u noqda waad luusantihiina toobadkeen kuwaasay la yaabayin oo ay caayayaan oo ay leeyihin waxa weyaan waa dacaayado u samaynayaan oo beena ay ka samaynayaan si ay dadka uga tanfiiriyaan waxa weyaan ay uga eriyaan khulaasat lkhilaafna waa maxay waa qof le war ilaahay waxida khilaafkan soo ururintiisu waa maxay bayna ahli اtawxiid wاlquburiyiin min الصuufiyati waغayrihim khilaafku waxa weeye waa ilaahay waxiida oo ilaahay subxaana wa tacaala kelidii wixii nafciya weydiista wixii dhibana ka magan gala hadduu idinku dhacana ilahu naga dulqaad dhah ila ilaahay idin leh wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu nebi maxamed baa idin leh laa cankum min allahi shaya nebi maxamedna shirkigana iska daaya nebi maxamedna alayh salatu salaam ku dayda oo wuxuu diin inoogu sheegay ilahay ku caabuday ku caabuda bidcadana iska daaya iyo nin shirkigii loo yaro ah awliyada waxbay tari karaan awliyadaa la baryi karaa awliya iyo makhluuqunbuu u doodayaa xaqi ilaahayna waa la dagaalansanyahy bidcadiina loo yar buu yahay iyadana waa difaacaya waa la iska samayn karaa taasuu haya khulaasaة اkhilaaf waa inta haddii qofka muslimka xataa hadduu caamiyi u fiirsado khilaafku noocu yahay si fiican ayuu fahmi karaa waay qaala raximah اllah fiihi masail alula masalada koowaad waa tafsiru laayateyn oo labada aayadood fasiridooda qowluhu tacaala yushrikuuna maa laa yakhluqu shayئa wahum yukhlaquun ilى akhiriha fiiha alinkaar calaa man cabada makhluuqa waxaa ayadda ku sugan ciddii makhluuqa caabuday arrintaa in lagu inkiray cilat linkaarna waa maxay liannahum cabaduu man lam yatasif bisifaat alatii yastaxiqu biha alcibaada way waxay caabudeen midaan ku sifoobin sifaatku ku mutaysan lahaa in la caabudo sifaatka halkan lagu xusay oo khalqigii iyo nasrigii ay ka yihiin bal صifaadkii cibaadada lagu mutaysanayo didkeeda u makhluuqi ku sifaysanyay oo cajzi iyo naqs aayadda labaadna waa waladiina tadcuuna min duuni ma yamlikuuna min qimiir oo fiiha ibطaalu cibaadati kuli man siwa اllah mid kastoon allaha in caabudista la caabuday baadilnimadeeda tusinaysa oo cibaadadiisu maxay baadil ku noqotay waa licajzihi wa cadami qudrati waa caajiz wax walba aan awoodin nuqsaanina ay ku sugan tahay anhu laa ymliku اqimiir fakayfa bima huwa acam makhluuq oo dhami hadduu isu yimaado ma awoodaan inay xub timireed abuuraan laa yastaiicuun marka wixii kasii weynna maxaad umalaynaysa athaaniyatu qisatu uxud ay qisatu gazwati uxud oo ay nebiga lagu dakray dagaalkaa iligna lagaga jabiyey saxaabo badanna lagu laayey maca hada nebigu awood uma yeelan inuu dhibkaa naftiisa iyo saxaabadiisa ka difaaco taasi waxay daliil tahay anhu laa ymliku nafca wadura linafsihi fadla can gayrihi mar hadduu sidaa yeela isaga lama baryo allaha taa awoodeeda le ayaa la barya lamana caabudayo oo sifaadkii macbuudka ma laha athaliثatu qunuutu sayid اlmursaliin qunuudda uu qunuuday rusushii ilaahay soo diray sayidkoodii wakhalfahu xaal khalfahu ay daba taagan yihiin saadaat hormoodkii awliyadu waa saxaabada yuaminuuna iyagoo aamiin leh mualifku muxuu maslada uga jeeda ma ina arrintaasi dhacduunbuu inooga warramaya in nebigu uu qunuuday saxaabadu inay aamiin ka daba lahaayeen maya masalada alqunuud fi nawaasil masalo kaleu ku sheegi doonaa ujeedadiisu waxa weeye bi lmasala nabiya nebiga waa sayid lmursaliin iyo saxaabadu ah saadaat اlawliyaa ma anqaduu anfusahum naftooda dhibkii inay ka badbaadiyaan awood uma yeelan waa taa nebiga la dhaawacay saxaabadii qaar la laayay qaar la dhaawacay hadday awood u leeyihiin dhibkaasay iska celi lahayn markaase cid kale dhibka ay uga badbaadinayaan macnuhu waa sidaas arrinkooda muxuu ku soo ururay duco duca bay ku kaaftoomi lahaayeen haddii gaalada leyntooda iyo dhaawicistooda iyo dhibkooda ay awood u leeyihiin inay iskaga celiyaan yani awood qudratulbashar ka baxsan oo inay afuufi karaan gebigoodaba inay afuufaan oo ay dabaylaha raaciyaan hadday awood u leeyihiin awood awooddii basharka ka baxsan oo qarsoon hadday leeyihiin de way isticmaali lahayn sooma haddaad cadowgu ku dhibaateeyo nukniya inaad soo kaga bamsilmayst ama dee madaaficiiyo sawaarikhu waaweyn waaya marka laba midkood bay noqonaysaa in la yidhaahdo awoodahan qubuuriyiintu ay awliyada u sheegayaan may lahayn marka awoodda nebiga iyo saxaabadu lahayne kuwan yeesheen waa iyo in la yidhahdo way lahaadeen laakiin mahaanay raalli ku noqdeen dulli waa in la laayo la dhaawaco la dhibaateeyo oo cidna jus iska odhan wa axlaahumaa khayruhumaa shara labada arrimoodna toodii macaaniba waa qarhaan toodii wanaag lagu sheegaabana waa shar waaya marka waxay radin ku tahay kuwa nebiga alayh isalaatu salaam ama saxaabada ama saalixiinta ka baryaya inay dhibaatooyinka ka dulqaadaan una sugaya awoodo qarsoon araabicatu ana almadcuwa calayhim kuwa la habaaraya kufaaru gaalay ahaayeen markaa markii dambe waa islaameen waxaana u daliila aw yatuuba calayh marka muraad musanif waa maxay bi hadi masala ma inuu inoo sheego inay gaalo ahayn taa waa iska garanaya inay markaa gaalo ahaayeen muraadka musanifku waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u habaarka uu habaaray inuu xaq u leeyahy wamaca hada ilaahay wuxuu ku uhi laysa min alamri shay-un markaa qof baa wuxuu odhan karaa mar hadday gaalan yihiin nebigu inuu habaaro miyaanu xaq lahayn markaasa waxaa la leeyahay nebigu calayh isalaatu wasalaam arrinta hanuunkooda iyo lumitaankooda iyo inay janno gelayaan inay cadaab gelayaan waxba kuma laha alkhaamisatu anahum kuwaa gaalada ahaa ee nebigu habaanayay facaluu waxay sameeyeen ashyaa maa facalaha aanu samayn haalib lkufaar gaalada badankooda minaa waxaa ka mid ahaa shajuhum dakarkay dakreen nebiyo wa minhaa waxaa kamid ahaa xirsuhum dadaalkay ku dadaaleen calaa qatli nebiga inay dilaan wa minhaa dhibkay geysteen waxaa kamid ahaa atamhiilu bilqatla saxaabadii ay laayeen inay bakti wareemeen maca anahum iyadoo lala qabo kuwa ay dileen haddana meydkoodii ay googooyeen banu camihim ilmaadeeradood inay yihiin marka kufaartaasi muctadiin bay ahayn kuwa xadgudub weyn sameeyey bay ahayd wa maca nebigu markuu hi siday u liibaanayaan kayfa yuflixuun see loo hanuuninayaa ilahay muxuu ku uhi laysa laka min alamri shay-un yaana gaalnimadoodii iyo ficiladaa xuna ay sameeyeen oo dhami iyagoo ay jiraan oo in la habaaro dee sababu noqon kara ayaa ilaahay nebiga wuxuu u caddeeyey amru lkhalqi inaan waxba ku lahayn wax kastoo ay yihiinba arrinka hanuunkooda iyo lumitaankooda iyo janno naartay tegayaan waxba adigu kuma lihid asaadisatu anzla allahu calayh ilahi wuxuu kusoo dejiyey nebiga fii dalika ay bisababi dalika arrinkaas sababtii laysa laka min alamri shay cawaaqib lumuur biyadi arrimaha ciribtooda dambaanay gacanteeda ku jirta ana almutasarif fi amri اlkhalqi laysa dalika laka walaa ligayrik adiga iyo cid kale toona khalqiga kownka kuma tasarufi karto laysa laka min alamri shay baa lagu uri nebi maxamed markaasay ku odhanayaan qubuuriyada qaarkood weligii hebel waxaa ka mid ahaa karaamaadkiisa in kun la siiyey kun kun waata ilaahay khalqiga uu ku maamulo sooma ya ama ihbaat ha noqotay ama nafyi ha noqotay taasaa ilaahay uu siiyey bay ku leeyihin wuxuu kun idhaahdaana wuu ahaanayaa laa takun wuxuu idhaahdaana ma ahaanayo ma dhacayo macanaa ilaahay baa sifadiisii khaaska ahayd siiyey weeye rabbinimadiisa daliilka u ahayd ee cibaadada ku waxa loo socdaana waa ta dambe oo markaa waa la baryi karaa wax walba isagaa la weydiisan karaa a nafci iyo duri oo dhan isagaa laga dooni karaa macanu waa sidaas qaar kalena waxay u sugaan tasaruf fara badan oo khalqiga iyo kownka ay ku tasarufaan sida jaylaani oo kale tasaruf fara badan bay usugaan waay asaabicatu qawluhu aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fataaba calayhim ilahay waa ka toobad aqbalay fa aamanuu yani ilahay hadduu doono waa ka toobad aqbalaya uu hanuuninaya hadduu doonana ilaahay subxana wa tacaala dalaalku u deynaya deetana waa ku cadaabaya markaa safan ibnu umaya wuu islaamay suhayl ibnu camr wuu islaamay alxaari ibnu hishaam wuu wuu islaamay iyo amhaaluhumba bal minhu man qutila shahiida qaarkood baa markii dambe iyagoo shuhadaa dhintay marka arinka hanuunkood iyo cadaabkood iyo adiguma lihid waa arin ilaahay subxana watacaala uu leeyahay awooddaadu adiga waa xadidanta iyo tasarufkaagu athaaminatu alqunuutu fi nawaasil tanaa masale fiqiya haddaba ee mashruuciyat lqunuut fi nawaasil waxaa baabka laga baranaya inay mashruuc tahay in la qunuudo salaadaha dhexdooda markay muslimiinta dhibaato weyne ay ku dhacdo nebigu daca calayhim fi salaa bacda ficlihim fadalla calaa mashruuciyati alqunuut fi nawaasil waayahay waana sida jamaahiir culamaa ku tegeen axaadiid tiro badanna ay tusinayso salaadahoo dhanna waa la qunuudi karaa marka dambena salaadaha qaar baa lagu soo reebi karaa ataasicatu tasmiyat lmadcuwi calayhim magacaabista la magacaabay kuwii la habaarayey almadcuwi calayhim kuwii la habaarayey tasmiyat lmadcuwi calayhim fi salaad salaada dhexeeda la magacaabay biasmaai magacadoodii lagu magacaabay wa asmaai aabaaihim rasuulku safwan ibnu umaya buu ihi suhayl ibnu camrin alxaarith ibnu hishaam magacoodii buu sheegay wuu magacaabay samaahum biasmaa'im wa asmaa'i hada daliil calaa jawaazi dalik haddaad qof habaarayso magiciisaad ku sheegi kartaa ah, habaarkaasi salaad dhexdeed baa dhacee haddaad u ducaynaysana saas oo kale marka waxaad odhan kartaa waxaa smiyaanu ahayn hadalkii burinaayey salaada miyaanu ahayn la ducadu waa khiطaab lirab waa hadal addoonku uu ilaahay la hadlayo hadalka salaada buriyaana waa hadalka lala hadlayayo hadalka makhluuqa lala hadlayo walihaada fi saxiixayn waxaa ku sugan can abi hurayra ana rasuula اllahi kana ida araada an yadcuwa calى axad aw yadcuwa liaxadi qarata bacda rukuuc rasuulku hadduu doono inuu cid u duceeyo ee hadduu doono cid inuu habaaro rukuuca dabadeed buu qunuudi jiray ida qaala samic allahu liman xamida rabbana laka alxamd markaasaa wuxuu yihi allahuma anji lwaliid ibn اlwaliid wasalamata bni hishaam cayaash ibni rabiica kuwaasi waa duco dad uu ducaynayo magacoodi sheegay washdud waط'ataka calىa mudar ilahu qabashadaada reer mudar ku adkay wajcalhaa siniina ka sini yuusuf ilahu ciqaabkaaga aad ku salidaysa waxaad ka dhigtaa sanado abaara yajharu bidalika kor baa buu qaadiyay wa kaana yaqulu fi bacdi salaati allahuma alcan fulana wa fulana liaxyaa min alcarab xata anzla allahu laysa laka min alamri shay alaaya marka hadal dad maaha ducadu ducadu waa mukhaaطabat اllahi tacala markaa soo geli maysa fi cumuumi qowli nabiy ina hadihi salaa laa yaslixu fiha shay min kalaami الnaas alcaashiratu lacnu lmucayan mid cayiman in la nacdalo fi lqunuud qunuudda dhexdeeda marka nacdasha iyo macnaheedi iyo qeybeheedii hore aynoo soo mareen marka musanifku ma wuxuu leeyahay qof mucayana in la nacdali karo ayuu xadiidku daliilu yihi saasuu leeyahay la daahir maa taas macnidu wuquucu dalika waa arrintaas inay dhacday waayo musanifku lacnulmucayan maba qababa waayo waxaynugu soo maray baabu ma jaءa fi dabxi ligayr الlah masaaishiisa maslada toddobaad inuu yihi musanifku alfarqu bayna lacni اlmucayan wa lacni ahli اlmacaasi calى sabiili اlcumuum manaa ta hore ma banaano ta dambana way banaan tahay wlihadaba sheekh ibn cuthaymiin istaqraba hadi اlmasأla min almusanif oo wuxuu yihi fain araada mualifu hada gariibu fain araada اlmualifu raximah اllah ana hada amru waqaca uma nuhiya canhu falaa ishkaal hadduu ujeedo musanifku arrintaas inay nebiga ka dhacday oo allahuma alcan fulan ibnu fulan walcan fulan ibnu fulan inuu yihi kadibna laga nahiyey nebigo lagu laysa laka min alamri shay ishkaal male taas waa wax dhacay dee wain araada anahu yustafaadu min hada jawaasu lacni mucayan fi lqunuut abada fahada fiihi nadar liana nabiya naha can dalik nuhiya can dalik liana nabiya nuhiya can dalik walaysa laka min amri shay baa ay culimada diidan lacnun mucayan u daliishanayaan in nacdashii mucayanka ahayd nebigu ashkaasta qaar uu nacdalay loogu diiday alxaadiyata cashara qisatuhu sala allahu alayh wasalam nebiga qisadiisii lamaa unzila caleyh markii lagu soo dejiye waa cashiirata kala qrabiin qisadaasi maxay ahayd haye maxay ahayd dee qisada dhacday markii nebiga aayaddaa lagu soo dejiyey intiina kale ma garanaysaan miya markii aayaddaa nebiga lagu soo dejiyey qisada nebiga ka dhacday maxaa la laa asal xataa tarfacuu aydiyakum kulkum waandir cashiirataka alaqrabiin aayaddaa nusuulkeeda qisada la xidhiidhaa maxay ahayd sheekh ma garanaysa ya sheekh a ma garanaysa hada yadul calى cadam الtarkiiz adaba wixii matniga ku yaala sharax maha haye intii nin kale qisa ma garanaysaan wandir cashiirataka alaqrabiin nebigu muxuu sameeyey markay aayaddaad soo degtay ma garanaysaan wuxuu sameeyey kef saydaan u garanayn wuxuu nebigu sameeyey yaa garanaya nin kastoo garanayo fartaag ninkaan garanayn un iska da ya haystan e maxay kuba taal xadiidkaasaan ku ol anu miyaan akrin ish ilfarq <laughs> ta kale waaba arrin iska macruufaba oo kulu aalib cilm inta badan uu maqlay siiradan <laughs> anadoo fashilan deene kitaabka siiradana mala kumay oolin mala se sheekhaan akrinoo ka booday haye adma haysaa siiradaad ku haysaa haye laakin markii dhawed anigu akriyo imaad maqlin ya haye fadal ha buurta safuu koray dabeetana ciidan haye qiso qura mise waa laba qisay keliyin ka warrama haddaan idinku idhaahdo ciidan baa buurtan dabadeeda soo socda may rumaysanaysaan se dheen ha ini nadiru laku beyna yaday cadaabi shadiid ka laba qiso wey almuhim muxuu yihi nebigu ya ah, yuu la hadlayey horta quraish sax iyo ma wada quraish waa <laughs> wada quraish lakiin quraish buu ka bilaabay deetana jilibadii kadibna ashkaas buu la hadlay nebigu alayh isalaatu wasalaam waay marka nebigu alayh isalaatu wasalaam wuu isugu yeedhay dabeetana wuu u digay si guud iyo si gaaraba uula hadlay waxaanu u sheegay anahu laa yugni canhum min allahi shay-an taasina maxay daliilu tahay daliilu calaa cadami qudratihi calaa kuli shay wax walba inaanu awoodin bal calaa maa aqdarahu llahu calayh mima huwa daakilu taxta qudrati اlbashar wuxuu ilaahay karsiiyo ee awoodda basharka hoos yimaada ayuunbu awooda athaaniyata cashara jadduhu salى اllahu alيه wasalam nebiga dadaalkiisi bxayu meel facala uu sameeyey maa shay nusiba loo tiiriyey bisababihi sababtii ila ljunuuni waali wakadalika sidaasoo kale weeyaan xaalku low yafcaluhu low yafcaluhu hadduu sameeyo waxaa nebigu uu sameeyey muslimun muslim alaana imika waali baa loo nisbeynaya marka ijtihaad nabiy fi dacwati ila tawxiid wataxdiiri min ashirk suu nabigu ugu dadaalay inuu dadka tawxiidka ugu yeedho shirkigana uga digo ilaa ay yidhaahdeen wuu waalan yahay oo abulahab uu ku uhi tabban laka lihaada jamactana oo waali ay u nisbeeyeen wuxuu leeyahy saas oo kale hadduu muslimaanta dadka ka dhex dhawaaqo oo uu sidaa tawxiidka ugu qayliyo shirkigana uga digo waxay u nisbeynayaan ay ugu abtirinayaan junuun iyo waal waa shabeena nin kebel macaanaada khalaas marya tuur waana bisababi gurbat اdiin markaana diintaa gariib ahayd sababtaasaa loola yaabayo qofka sidaa yeela dee gurbadii haddana way soo noqotay oo bada adiinu gariiba wa sayacuudu ariiba diintu waxay bilaabantay iyadoo gariiba oo dadkeedu ay yar yihiin oo ay taag daran yihiin oo badanku ay xaqa khilaafsan yihiin oo lala dagaalansan yahay eh, adacwa ilaa altawxiidi waaaca lala dagaalansan yahay qurbadaas inay soo noqonaysa rasuulku alayh salatu slam u sheegay waanayna haysataa maanta cidda tawxiid iyo sunne baranaysa faafinaysa difaacaysa qurbadaas haysata dadka kaleo dhan way iska garabsanayaan axzaabta o dhan jamiicu alaxzaab way iska garabsanayaan markaasaa waxaa laga dhigayaa tuke baal cad baa laga dhigayaa marka kuwaasi dadkay gooni ka yihiin balaag culimadii dalka ayay khilaafsan yihiin dadkay ka xidhxidhan yihiin way is ururinayaan markay taasi dhacdo ee gurbada noocaasa qofku uu dareemo waxaa in badan haba adkaystee haddaanu ilaahay sugin aanu waafajin marka dambe waxaa dhacaysa inuu xojin waayo ila waa jamradii waa dhimbiishii nabigu alayh salaatu salaam uu sheegay warniyo maxaa waxaanu cidhiidhii ku geliyey oo manhajkii xaq ahaa ee iyo sunnaha ku dhisnaa uu isagu dib markaa u aflagaadeeyo oo uu yidhaahdo waarshan dad madow bay noo dhiibeen anio cidhiidhi bayna geliyeen iminkaanu xorowni oo nafis aanu dareemayna maxaad ka xorowday yaa ku addoonsanayad ka xorowday yaad u shaqeynay sida u ahaydaad ka xorowday manaa xaqii baad ka xorowdaad xajin kari weyda wey xaqu waa haqiil inaa sanulqi calayka qawla haqiila waana adag yahay marka dadka hayse ku haysta ee ku toosane aad ay u yaryihiin qadiyadda ku saabsan markay noqoto dadka in tawxiid loogu yeedho shirki laga digo sunnaha iyo itibaaca loogu yeedho oo bidcada lala dagaalamo arrintaasi maanta cid kooban bay kusoo ururtay axsaabtii oo dhami dhinac bay ka yihiin dhammaantood xataa kuwii sheegan jiray inay iyagu kuwa kale kaga fiican yihin tawxiidka dhigaan odhan jira annagu kutubtada dhigaysaa maan dhignaa idinka arkaya dee wixii amiirkoodu uu ku hadlayay isagoo weliba lahaa magaca jamaacadan ku hadlaya isagoo lahaa siduu khuraafiyiinta qubuuriyiinta u difaacay u lahaa dacwadoodii hala sii wado kuwo ka horeeyeyna waa jiraanoo dee aflagaadeeye kutubtan tawxiidka aynu dhigayno oo yihi iyadaaba takfiirka sababu ah ilaa goormaa la wadaya la dhigaya soo tawxiidku faafay kuwa kale hadalkooda da ikhwaan muslimiin iyo tabliiq iyo dhammaantood suufiya way iswada garabsanayaan dhammaantood iswada garabsanayaan dacwatu tawxiid wasuna inay la dagaalaman bay isu garabsanayaan taasina maxay keenaysaa an tashcura biurbatin shadiida inaad qurbo aada u daran aada dareento iyo dhinac lagaa marsan yihi lagaa daweyn yahay lagaa fara badan yahay lagaa lacag badan yahay marka waa inaad ilaahay in badan weydiisato inuu ilaahay ku sugo an yuhabitaka cala tawxiid wasuna haddii kale gurbadu waa asbaabta u daran ee keenta qofku xaqi isagoo garanaya inuu ka tago markuu culayskiisa xejin waayo iyo dhibaatada kasoo gaadhaysa so waadix ma waay kula yom waa lagu caayaya maalin walba dad baa ku caayaya marka waanad ilaahay weydiistay geysinimo iyo habaat allahuma ya muqalib اlqulub habit qulubana calى diinika inaad farabadso allahuma ya musarif اlquluub sarif quluubana ilaa aacatik waa inaad aada u farabadiso allahuma inii asaluka habaat aada u farabadi waay haddii kale xaqa waa tuuraysa imisaad aragteen dhalinyar tawxiidka dhigan jiray sunnaha dhigan jiray ku toosnaan jiray dacwo wadi jiray oo intay qurbada iyo culayskeeda xejin waayeen mara tuuray oo dib u noqday khuraafiyiin shirkigii waxa weyaan tabriirinaya oo bidacii ku baaqaya oo dacwatu tawxiid la dagaalamaya athaalithata cashara qowluhu odhaahda nebiga odhaahdiisa lilabcadi uu ku yihi kii ka fogaa nasab ahaan iyo walaqrabi kii u dhowaa laa ugnii canka min allahi shaya xataa qaala ilaa uu yihi yaa faatimatu binta muxamadin faadimo ina muxamadey laa ugnii canka min allahi shaya waidaa saraxa hadduu si cad u sheegay wahuwa xaal huwa nebigu sayid lmursaliin uu yahay biannahu laa yugnii inaanu tarayn shay-an waxba inaanu ka tarayn can sayidati nisaai alcaalamiin dumarka caalamka tii hormoodka u ahayd oo aamana uu rumeeyana qof alinsaanu qofku qofka qisadaa maqlaa uu rumeeyo anahu sal اlahu alay waslm nebigu laa yaquulu inaanu odhan ila xaqa xaq mooyaane uma nadara deetana intaa dabadeed uu eego fii ma waqaca fii quluubi khawaasi الnaas waxa ku dhacay dadka kuwoodii gaarka ahaa acyaanta ahaa culimada ahaa quluubtooda waxa ku dhacay alyowma maanta oo min atacaluqi bigayr اllahi hadde tacalluq ilahay cid aanayna ku tacalluqeen oo ay weydiisanayaan jalba nafcin aw dafca durin tabayin lahu waxa uu caddaanaya altawxiid tawxiidka waajibnimadiisa iyo barashadiisu say waajib u tahay iyo dadka in loogu yeedha say waajib u tahay iyo waghurbat diin diintu dadkeedii ku abtirsanayay siday hariib ugu dhex noqotay wax oo lala yaabayo siday ugu dhex noqotay ayaa u caddaanaysa marka qofku hadduu rumeeyo sidaa nebigu sheegay nebigu inaan waxba ka tarahayn an aqrab الnaasi ilayhi saa uu tasriixiyey deetana uu eego dadka waxaa ku dhacay quluubtooda oo ah makhluuqaad in badanoo ka mida ah amwaad kuwa dhintay ay yihiin inay weydiisanayaan nafca wadur oo aamineen inay qeybkii waxa maqan og yihiin waxa u caddaanaya tawxiidku inuu yahay sidaas sida kasoo horjeeda tawxiidku inuu yahay aliqbaalu cala اllahi waxdah in ilaahay oo quro qalbigu xaggiisa u jeesto nafciyo duri uu ka rajeeyo oo uu ka baryo waxa weeyaan uu weydiisto waayo ilaahay baa kelidii arrimuhu ay gacanta ugu jiraan waxaa kaloo caddaanaya yanaa gurbat اdiin ayaa u caddaanaysa waayo diintusay ariib ku noqo lanna akar الnaas taraku tawxiid naqulu hada bsaraaxa dadka badankoodii tawxiidka way ka tageen hadday noqoto waxa weeyaan tasiisan iyo hadday noqoto tasxiixan tawxiidka waa ka tageen oo ama asalkiisii bay ka tageen ama kamaalkiisii waajibkaabay ka tageen cilmigiisi iyo barashadiisi bay ka tageen ama kucamalfalkiisi bay ka tageen wa hada amru waadix waxaan la xishoonayna maaha taas khuraafiyiinta ku celceliya maxamed bin cabdilwahaab iyo dadkiisu ama kuwa kutubtiisa dhigaa waxay yidhaahdaan dadka badankoodu tawxiidkii way ka tageen nacam naqulu dalik saasaan lena way ka tageen waanay muuqataa taas in badani garan maayaan tawxiidka laa yaclamuun laa ilaha illaa macnaheedii garan maayaan muqtadaheedii ku camal fali maayaan ama asalkiisii bay ka tageenoo way ridoobeen oo way gaaloobeen ama kamaalkiisii waajibkaabay ka tageen barashadiisi bay ka tageen ama ku camalfalkiisi bay ka tageen taasina waa arrin waadixa weeye waaqaca dadka waxa weyaan ka muuqda sheekh ibn cuthaymiin raxima llahu tacala wuxuu yihi sheekhu run buu sheegay hadduu hadalkaa yihi sayid اmursaliin oo uu ku yidhi lisayidati nisaai اlcaalamiin oo aynu nahayna kuwa rumaysan nebigu inuu xaqun ku hadlo oo sidaa inoogu caddaatay inaanu inantiisa waxba ka tari karin maxaa inoo caddaanaya anamaa yafcaluhu khawaasu الnaas tarku litawxiid khawaasu naas waa kuwa culimada sheeganaya dadka dhintay baryaaya ee makhluuqaadka ku tacalluqay waxay ku dul sugeen iyo tawxiidku ay ka tegeen lannu yuujad unaas khawaas waxle dad gaara yarawna anfusahum culamaa iyagu culimo isu haysta wa yaraahu man xawlahum culamaa dadka agtooda joogaana culimaa u haystaan wa ahlan litaqliid ay u haystaan oo yadcuuna rasuula sala allah alay slam likashfi dur rasuulkii bay baryayan ina dhibaata naga dulqaad wa jalbi nafc wanaag noo keen dacwa sariixa oo yuradiduuna ku celcelinaya ya akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi siwaak ayay ku celcelinayaan iyo shirki kale ayay ku celcelinayaan haddii arrintaa lagu inkirana raddu cala lmunkar qofkii ku inkiraya bay qabsanayaan waxay odhanaya laa yacrifu xaqa rasuul xaqii nebigaanu garanayn karin xaqii awliyadaanu garanayn iyo maqaamka ilaah agtiisa ay ku leeyihiin waxaasay dhurayaan marka hadal badan bu ui sheekhu de kusii cadaynayo inuu kusii sharaxayo hadalkaa sheekha fi kitaabi qowl mufiid wallahu subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih waasxaabihi ajmaciin